bismi illah walxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiy ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koob iyo soddonaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn kitaaba kitaab weeye kitaabkaasoo unsila la dejiyey ilayk adiga lagugu soo dejiyey haadaakani oo markay degayeen maaragtay suurado amba suuraddani amba kitaabkan qur-aankani kitaaba weeye kitaabkaasoo unsila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo lagugu soo dejiyey nebi muxamedow ee falaa yakun yaanu noqonin yaanu ahaan fii sadrik laabtaada yaanu ku sugmin xaraj cidhiidhi minhu kitaabka daraaddii aad la cidhiidhiyoonto oo bimacnaa gaadhsiintiisa aad dadka gaadhsiinayso aad ka biiqadooto falaa yakun yaanu ahaanin xaraj cidhiidhi yaanu noqon fii sadrik laabtaada minhu damiirka markaa aynu celinno kitaabka minhu macnaha kitaabkan daraadii oo mintuna sababiye ay noqoto ay bisababihi isaga aawadii yaanu laabtaada cidhiidhi ugu sugmin macnaha aad ka cidhiidhiyoonto amba aad ka diiqado diiqadooto tabliiqiisa ambaba gaadhsiintiisa ilaba rasuulka ilaahay way ku dhibayeen ma og tahay litundira unsila ayuu ku xidhmaya maxaa loo soo dejiyey waxaa loo soo dejiyey litundira mataqdiirkaa ah iska ayaad qadaraysaa ansalnaahu ilayka waxaanu kuugu soo dejinay nebigow kitaabkan litundira inaad ugu digto bihi kitaabkan isagaa inaad ugu digto duul aan hortaa loo digin macnaha inta badan waxaa loo degaayo indaarku uu ku socdaa kuway alle subxaanahu watacaala aan rumaynin wa dikraa markaa kitaabka aynu ku cadafno wa haadaa kani dikraa ay tadkira waanin weeye lilmu'miniin mu'miniinta ayuu u yahay waano wa dikraa wa huwa kitaabkani dikraa waano weeye lilmu'miniin mu'miniinta ayuu u yahay waano markaa dikraa fii maxali rafca aynu ridnay waxaynoo inoo banaan inaynu nidhaahno wa dikraa litundira bihi inaad ugu digto qowm ka la iman iyo walitudakira iyo inaad ku waaniso kitaabkan dikraa ay tadkiratan waanin lilmu'miniina mu'miniinta inaad ku waaniso marka dikraa waa isulmasdero macnaheeduna waa masder weeye wa dikraa ay walitudakira iyo inaad ku waaniso baanu usoo dejinay dejinnay dikraa ay tadkiratan waanin lilmu'miniina aad ku waaniso ittabicuu raaca maa kii raaca unsila la dejiyey ilaykum idinka laydinku soo dejiyey min rabbikum xagga rabbigiina laydinkaga soo dejiyey walaa tattabicuu ha raacina min duunihi alla sokodi awliyaa kuwa aada awliye ka dhigataan oo aad ku adeecdaan ilaahay subxaanahu watacaala macsiyadiisa iyo wixii la ah. ma tadakkaruun ay tadakkaruuna waad waansantaan tadakkuran waansamid waansamiddaasoo qaliilan ma yar oo yar macnaa in yar baad waansantaan markaa qaliila masdar baynu qadarray ma arkaysaa qaliilan maa tadakkaruun ay tadakkaruuna waxaad waansantaan tadakkuran waansamid waansamidaasoo qaliilan maa yar oo yar maadana waa maaragtay saa'ida liqilati tawkiid ama tadakaruuna waxaad waansantaan samaana xilli ayuun baad waansantaan waqti baad waansantaan waqtigaasoo qaliilan maa yar oo yar in yar un baad waansantaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wax yar un baad waansamaysaan marka marna master baynu ka dhignay inuu sifo u yahay marna zaman ayaynu ku xidhnay ma og tahay saasuu noqonaya haddaad doonto maadu masteriyay noqon kartaa qaliilkana malaa waaba la xaalayn karaa markaa cibaaradu waxay noqonaysaa waa ha raacina ilaahay subxaanahu watacaala kayrkii awliyaaa kuwa aad awliye ka dhigataan iyo kuwa aad raacdaan ha raacina qaliilan ma qaliilan xaal uu yahay kii yar maa tadakkaruuna ay tadakkurukum waansamidiinuba iyadoo waansamidiinuba ay iska yar tahay markaa maadaa masderida masderiye ah qaliilan ma xaal ay tahay ti yar amba uu yar yahayba maa tadakkaruuna ay tadakkurukum waansamidiinuba allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa kam in badan kamtan khabariya la yidhaahdaa ma og tahay fii maxali rafci imika inoo taallaa shee loo badan yahay wa kam in badan oo min qarya ah kuwa magaalo dega ah ayaa ahlaknaahaa aanu halaagnay wa kam badanaayoo badana baad odhanaysa wa kam badanaayoo badana min qarya magaalo amba kuwii deganaa oo ahlaknaa aanu halaagnay haa qaryadaasi badana oo fajaaha ahlaknaa bay ku xidhan tahay oo fajaaa uu u yimi haa qaryadaba ba'sunaa cadaabka yagu amba ciqaabka yagu u yimi bayaata xaala kawnihaa baa'itiin xaalay yihiin kuwa habeenaysanaya oo habeennimo ku jira bayaata ay layla haddaynu daraf ka dhigno bayaata xaal ay yihiin kuwii habeenaysanaya uu yimi oo habeennimo gudagalay aw hum xaal ay yihiin qaa'iluuna kuwii harimaysanaya waa bartamaha maaragtay kala barhka maalinimada qayluladu ficilkeedu qaalo weeye qaala yaqiilu sida baaca yabiicu buu ku yimaadaa qaylulatan marka waa istiraaxada amba nasashada la nasto maalinta kala barhkeeda qofku amba ha seexdo amba ayaanu seexanine waxaa la yidhaahdaa qaylula baa la yidhaahdaa waa nasashada maalintii la nasto weeye bayaataa u yimi xaal ay yihiin kuwii habeenaystay aw amase hum xaal ay yihiin qaa'iluuna kuwii hadhimaystay ee nastay maalinimo seexday amaba maalinimo nastay qaylulo la yimi labadaa xilliba waa laba ay dadku ay iskaga jiraan kaflo wax la yidhaahdo oo dee habeennimadiina qofku iska seexanayaa maalintii xilligaa u nasanayo maalinta kale barkeedana soomaalida qaar baaba yidhaahdaa maalinta habeenkeeda marka waa xilli dadku ay dee iska yaro nasteen marka la ladan yahay labadaa xaalaba badana abwaali ilahi subxaana wa tacaala qaar aanu halaagnay habeennimo ambaba qaar aanu halaagnay maalinimo famaa kaana ma ahaanin marka dacwaahum qayladoodu may ahaanin famaa kaana ma ahaanin dacwaahum qayladooda iyo dhawaaqoodu macnaa ictiraaf iyo qarasho ayay la yimaadeene id xilligii ma ahaanin qayladoodu jaa'a uu u yimi hum ayaga ba'sunaa u yimi ciqaabka iyagu ilaa an qaaluu inay yidhaahdaan mooyaane wax kale khabarkeenu halkaa ridnay famaa kaana ma ahaanin dacwaahum macnaa iyaga doodoodu amba sheegashadoodu id xilligii jaaa uu u yimid hum ayaga ba'sunaa u yimi ciqaabka ciqaabkayagu ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane wax kale maahan innaa annagu waa tan qowlkoodi innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn haalimiin kuwa dhaalimiina baanu ahayn wax kale lama imanne waxay sheegteen uun inay haalimiin ahaayeen falanas'alanna waanu weydiin doonaa oo waanu weydiin doonaa alladiina kuwii waxaanu weydiin doonaa ursila loo diray rususha ilayhim ayaga xaggooda waa ummadihiie war rusushay ilaahay waxay ku qaabileen macnaha waa tawbiikh maxaa ilaahay rusushiisii ugu jawaabteen baa la odhanayaa falanas'alanna wallaahi falanas'alanna waxaanu weydiin doonaa oo waanu weydiin doonaa alladiina kuwa ummadihii ummadaha waxaanu weydiin doonaa ursila loo diray ilayhim ayaga xaggooda kuwii rususha loo diray rusushii waxay ugu jawaabeen baanu weydiin doonaa walanas'alanna waanu weydiin doonaa oo waanu weydiin almursaliina kuwii la dirayna iyagana wixii loogu jawaabay ayaanu weydiin doonaa ayaa alla yidhi subxaanahu wa tacaala waa la imtixaamaya waa la isku qabsanaya ma og tahay oo ummadahana waxaa laku odhan doonaa maadaa ajabtum lmursaliin kuwa rusushana waxaa lagu odhan doonaa maadaa ujibtum maadaa ujibtum maxaa laydinku jawaabay allah wuxu uhi wa tacaala markaanu weydiino qolaba qolada kale bal waxay igu rasusha ilaahay waxay ugu jawaabeen su-aashaas ee ilaahay wa tacaala ma doonayo uma weydiinayo bal dembiga iyagu sameeyeen inuu ka ogaado su-aal isticlaam ma aha waa lagu ceebeynaya oo mawaaqifta iska taageen ilaahay rasushiisa marka kuwa dee mawqifka xun iska taagay fadiixad bay ku noqon doontaa weeye falanaqusanna waxaanu sheegi doonaa oo aanu uga qisoon calayhim ayaga macnaa kuwan aanu waxweydiinay bicilm cilmi baanu ugu warami ilaahay inuu cilmi leeyahay bay aayaddu daliil u tahay ma og tahay markaa awaaraha ku rog madhabka odhanaya ilaahay waa caalimun biduuni cilmin sida firaqa daalada qaarkood ay qabaan muctasilada iyo kuwa lamidi allah wuxu uhi subxaana wa tacaala falanaqusanna waanu warami doonaa oo waanu warami calayhim ayaga waanu u warrami bicilmin cilmi baanu ugu warrami doonaa baa ilaahay subxaana watacaala wamaa kunnaa maanaan ahaanin ghaa'ibiina kuwa maqan macnaa markay samaynayeen wax iyo markay rususha alle ku kufreeyeen amba ay rumaynayeen kamaanaan maqnayn markaa su-aasha ilaahay uu weydiinayo ayaa ilaahay aayaddan ku caddeeyey inaanay ahayn mid uu ka doonayo bal inuu xaaladooda ogaado waalwasnu miisaamidda la miisaami doono camaladuna yowmaidin maalintaasi ayay ahaadeen marka khabarkii halkaa ridi waayo tanwiintan ayaa waxay ciwad ka tahay jumladda ee yowma yus'al saasay ka dhigan tahay waalwasnu miisaamid la miisaamo camalada dadku yowmaidin maalintaasi ayay ahaadeen maalinta ay dhici doonto su-aasha rususha la weydiinaya iyo kuwa la weydiin doona kuwii loo diray miisaamidaasu alxaqa xaq ah ee faman qofka faqulat ay cuslaadaan ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisu qofka ay cuslaadaan fa ulaaika duulkaasi faman duulka faqulat ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisu ay cuslaadaan fa ulaa'ika kuwaasi hum ayagunba almuflixuuna kuwii liibaanay ah waman duulka khafat ay fududaato mawaasiinuhu miisaanadoodu kuway fududaato fa ulaa'ika kuwaasina aladiina kuwa weeye khasiruu khasaareeyey anfusahum lafahoodiiba khasaareeyey maxay ku khasaareeyeen bimaa kaanuu biaayaatina yadlimuun badu waa sababiya maduna waa masderiya ficilka yadlimuunana macno ficil kale ayuu xambaarsan yahay bima kaanuu biaayaatina ay bisababi kownihim ahaanshahooda daraaddeed ayay u khasaareeyeen lafahooda biaayaatina yadlimuun ay biaayaatinaa aayaadkayaga yadlimuun ay diideen ama ay beeniyeen bimaa kaanuu ahaanshahooday ahaayeen yadlimuun ay dhaalimiina kuwii diiday amba beeniyey biaayaatinaa aayaadkayagaba jaaxidiin ama yakdibuun labada ama yukadibuun ayaad qadaraysa ay bitakdiibihim ayay ku khasaareeyeen lafahooda biaayaatinaa aayaadka iyaga ay beeniyeen amba diididda ay diideen marka masaladan culimadu waxay ku yeeshaan saddex qowl waxa la miisaamayo qowl wuxuu odhanayaa waxa la miisaamayaa camalka qofku uu sameeyey waxaana daliil u ah ma og tahay in camalka la miisaamayo oo acmaasha intuu ilaahay qara u yeelo qofku hadduu akriyo maaragtay suurat lbaqara iyo aal alcimraan inay maalinta qiyaamaha u iman doonaan kaanahumaa hamaamataani aw hayaayatan iyagoo maasha daruuro oo kale aanba jamaacaad shimbira ah inay u iman doonaan oo camalkiibaaba la miisaamaya qawl kale isna uu jiraayo waxaa la miisaamayaa xaashiyahan lagu qoro acmaasha waxaana isaga loo daliishadaa xadiiskii ku saabsanaa bidaaqada saaxib bidaaqa ninkii acmaasha ma intaasoo diiwaaninta loo soo qaaday sagaal iyo sagaahanka diiwaan ee xumaantiisa laga buuxin jiray ee mid waliba ahaa inta ishu maaragtay gaadho dabadeeta loo keenay bidaaqada ambatay sarada kaadhka ay ku qorayd laa ilaaha ila allah alxadiid bimacnaa dabadeeto ay labadii kafadood marka la saaray sagaal iyo sagaashankiiba ay ka cuslaatay kafadii kaadhka ambaarka amba bidaaqada ambatay sarada laa ilaha illa allah ku taalay qowlka saddexaad ee odhanaya dadka laftigoodaaba la miisaamayaana wuu jiraa oo adilo saxiixa baa jirta sida xadiiskii maaragtay yu'taa yawma alqiyaamati birajuli samiin waxaa la keeni doonaa nin buuran baa la keeni doonaa qiyaamaha falaa yazinu cinda allahi janaaxa bacuda dabeeta kaneecada baalkeeda waa uu ka fududaan doonaa markaa rasuulku waa kii akriyay falaa nuqiimu lahum yawma alqiyaamati wazna waa kii rasuulku akriyay maogtay tada kale manaaqibta amba fadaaishii saxaabigii la odhan jiray cabdillahi bni mascuud waxaa ku soo aroortay in rasuulku lahaa atacjabuuna min diqati saaqayhi dhudhuma yaraantiisa miyaad la yaaban tihiin waladii nafsii biyadihi lahumaa fi lmiisaani ahqalu min uxud markaa in qofka laftiisii la miisaamayo waad garanaysaa marka adiladani ismay tacaarudin ee waxa lagu jamcinaya dhammaantoodba inay saxiix tahay mararka qaarkood rabi camaasha ayuu miisaamayaa mararka qaarkoodna halkay camalku ku qoraa xaashiyihii mararka qaarkoodna faacilka amba qofka ayaa la miisaamayaa alla wuxuu ihi subxaanahu watacaala wallaahi laqad makkannaakum waxaanu idinku meelaynay fi lardi arlada ayaanu idinku meelaynay halkaasaanu idin dejinnay walaqad makkannaakum waxaanu idinku meelaynay fi lard wajacalnaa waxaanu yeelnay lakum idinka waxaanu idiin yeelnay amba lakum idinka waxaanu idinku abuuray fiihaa arlada dhexdeeda macaayisha wax lagu noolaado waa maciisha macaayisha wax lagu noolaado ayaanu idiin yeelnay qaliilan ma tashkuruun ay tashkuruuna waad shukridaan oo waad mahadnaqdaan qaliilan ma ay shukran baad mahadnaqdaan mahadnaqid mahadnaqidaasoo qaliilan ma yar oo yar ay tashkuruuna waad shukridaan waad mahad celisaan shukran mahadnaqid mahadnaqidaasoo qaliilan ma qaliilan ma yar oo yar saddexdii waji hore ku qaad wallaahi laqad khalaqnaakum waanu idin abuuray waa asalkii aadamun baa loo jeedaa tafsiirka ugu xooga badan uma sawarnaakum dabadeeta waanu idin suuraynay oo qof baanu idin ekaysiinay waa dhoobadii markuu alla ka abuuray ayaa haddana la qorqoray wallahi laqad khalaqnaakum waanu idin abuuray uma sawarnaakum waanu idin suuraynay oo waanu idin qorqoray sidanaa tihiin amba wallahi laqad khalaqnaakum waanu idin abuuray oo meni yar baanu idinka abuuray uma haddana sawarnaakum waanu idin suuraynayo ilmihii dee riximka markuu galay isagoo biyaabuu galay candhuuf ah, wuxuu isu bedelay meni wuxuu isu bedelay ujeeda nudfa xinjir buu isu bedelay dabeeta wuu qorqormay laakiin waxaa tafsiirka xooga badani uu noqonayaa in aadam loo celiyo labadaba uma qulnaa waxaanu nidhi ba alla yidhi subxaanahu watacaala markaanu abuuray aadam lilmalaaika malaaigtii waxaanu ku nidhi isjuduu u liaadama aadam u fasajaduu way sujuudeen malaa'igtii ilaa ibliisa ibliis mooyaane taqriib malaa'igta kaba mid aha laakiin wuu iskaga dhex jira lam yakun uu ku dhex jiray lam yakun ma ahaanin ibliis min asaajidiin kuwa sujuuday mid kamida ma ahaanin qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi markuu ibliis sujuuddii diiday maa maxayba manacaka kuu diiday ibliisow anlaa tasjuda ay an tasjuda inaad sujuuddo markaa laadu waa sila weeye waana wax iska macruufa weeyaano maa in ra'ayta walaa samicta bimilihi qaala tacaala rabbi wuxuu hi maa maxayba manacaka kuu diiday anlaa tasjuda ay an tasjuda inaad sujuuddo maxaa kuu diiday id xilligii amartuka aan ku faray inaad sujuuddo culimada qaar baa waxay qabaan ficilkan manaci inuu macnaha ficil kale uu xambaarsan yahay oo wuxuu noqonayaa markaa qaala rabbi waxa uu yidhi maa manacaka maxaa maaragtay kugu xambaaray anlaa tasjuda inaanad sujuudin marka laada sideeda loo daayo amba maa manacaka ay maa alzamaka amba maxaa kuu baahigeliyey anlaa tasjuda inaana sujuudin marka macnaha ficilkaa kale ayuu wataa bay yidhaahdeen id xilligii amartuka aan ku faray laakiin laadu inay sila noqoto qur-aanka iyo luqada carbeedba wax lagu yaqaano wey qaala tacaala rabbi wuxuu yihi xaakiyan can ibliisa qaala ibliis waxa uu yihi ana aniga ayaa khayr ka khayr badan minhu aadam khalaqtanii waxaad iga abuurtay min naar dab baad iga abuurtay wa khalaqta waxaad ka abuurtay hu aadamna min diin dhooba ayaad ka abuurtay dab iyo dhoobana de isku mid maahae aniga ayaa ka sharaf badan naar sidaa uu sheegay baa dhab ah oo ilaahay naar buu ka abuuray waa sidaa uu sheegay ma arkaysaa naar buu ka abuuray waa kii rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayhi caddeeyey in malaa'igta laga abuuray nuur ibliiskana laga abuuray min maarijin min naar xadiiskii saxiixa ahaa bini aadamka wa khuliqa aadamu mima wusifa lakum macnaa waa dhoobadii iyo ciiddii marka alimaanu bilmalaaika waxaa kamida ah inaad rumaysan tahay in laga abuuray nuur imaanka halkana waxaa laga abuuray dab baa laga abuuray halka soomaalida caamada aynu ka maqalno wuxuu is waxaad tidhaahdaa nuur baa la iga abuuro markaasuu halmaamay waxaad isku dayaysaa inaad xataa ibliis u ma ogtahay waa qadiyad khaldan waa jahliga waxaas qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi fahbid deg haddaad sidaa yeeshay fahbid deg minhaa halkan ka deg markaa ma jannada damiirkani uu noqonayaa mufasiriintu badankoodu saasa yidhah minhaa ee min aljannati ka deg waxaa iska suurtagala mansilada iyo halkan saree la joogay inay samadaba ahayd minhaa ka deg famaa yakuunu ma habboona laka adiga kuma habboona an tatakabbara inaad ku kibirto ood isku weynayso fiihaa halkan dhexdeeda amba fiihaa jannada dhexdeeda laguma kibre deg fakhruj bax inaka adigu min asaakiriin kuwa la dulleeyey mid kamida baa tahay kuwa la quursado min asaakiriin ilaah aljazaau min jinsi alcamal maadaama takabur iyo kibir uu sameeyey ilaahay wuxuu ku abaalmariyey maxay wuxuu doonayay wax ka duwan inuu rabbi quursado min asaakiriin kuwa la quursado mid ka mida baa tahay marka ninku waa nin balaayo badan aabbaha aadan buu ugu shubay ilaa adigana wuu kuugu shubaya waayo aragnimo intaa leeg buu haystaa qaala wuxuu yidhi markaa haddana andirnii rabbiyow ii kaadi oo haydilin ilaa yawmi yubcathuun ilaa maalinta laga soo saari doono wuxuu doonayaa inaanu geeri dhadhamin andirnii iikaadi rabbiyow ilaa yawmi yubcathuun ilaa maalinta laga soo saari doono waa nafkada labaad ilaa waqti lyawmi lmacluum baana ilaahay ukaadiyey nafkada horunbuu noolaanaya ta hore lagu wada dhimanayo ayuunbuu noolaanaya ayata dambe ma gaadhaayo qaala rabbi wuxuu ihi inaka adigu min almundariin kuwa loo kaadiyey ee loo cimri dheereeyey mid kamida baa tahay muddo qaala wuxuu ihi markaa haddana fabimaa awawaytani macaani fara badan bay leedahay baadani culimada qaarkood sabab waxay ka dhigeen lilqasam markaa dhaar baa meesha jirta bay leeyihiin maaduna waa masdariya fabimaa awawaytani ay fa biiqwaa'ika baan ku dhaartay luminta aada lumisay iyaaya aniga aada ilumisay baan ku dhaartaye laaqcudanna waan u fadhiisan oo waan u fadhiisan lahum ayaga siraadaka ay calaa siraadik dariiqaaga dushiisa ayaan u fadhiisan almustaqiimi toosan waan iskaga gudbi doonaa wey marka dhaar baabu ku maray amba qaala wuxuu yidhi fabimaa awaytani ay fa bisababi iqwaa'ika luminta aada lumisay daraaddeed iyaaya aniga aadi lumisay oo badu bimacnaa laam weeyaan iminka fabimaa aqwaytanii ay fa biiqwaa'ika luminta aada lumisay iyaaya aniga aada lumisay daraaddeed laaqcudanna waxaan u fari wallaahi laaqcudanna waxaan u fadhiisan lahum ayaga siraadaka baan u fadhiisan toosan maadan jazaa bay noqon kartaa qaale wuxuu yihi fabimaa aawaytanii haddii aad ilumisay baa la yidhaahdaa fabimaa awaytanii haddaad ilumisay laaqcudana waan u fadhiisan lahum ayaga siraadaka baan u fadhiisan almustaqiima toosan ma arkaysa qaala wuxuu yihi fabimaa maxay baad aawaytanii ilumisay ood ii baabiisay istifaam wallahi laaqcudana waxaan u fadhiisan lahum ayaga siraadaka baan u fadhiisan almustaqiima toosan uma dabadeed markaan ufadhiisto laatiyannahum waan kaga iman min bayni aydiihim xagga hore ayaan kaga iman oo aakhiradaba waan weydaarin wa min khalfihim xagga dambaan kaga iman oo adduunyada dhexdeeda aan ku duufsan wa can aymaanihim midigyada ayaan kaga iman wa can aymaanihim midigtooda ayaan kaga iman wa can shamaa'ilihim bidixyada ayaan kaga iman walaa tajidu lama kulmi doontid akarahum badankooda shaakiriina xal yihiin kuwa ku mahadnaqa walla maheshid bui walaa tajidu ma heli doontid aktharahum badankoodana shaakiriina kuwa ku mahadnaqa waa male wuu tijaabiyey ma ogtahay qaala rabbi wuxuu yihi fakruj bax minhaa min aljanati ka baxanba min asamaa madmuma mad'uuma xaalaa tahay mid la ceebeeyey ceebaysan madxuura oo la fogeeyey bax baa alla yidhi subxaana wa tacaala laman midka oo alabtida tabicaka ku raacay oo minhum ayaga ka mid ah laamlaana wallaahi laamlaana waxaan ka buuxin oo waan ka buuxin jahannama ayaan ka buuxin minkum adiga iyo iyagaba ajmaciina dhammaanba kuwa maqana isagunbaa u taagan wayaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wa zawjuka haweenaydaaduna aljannata jannada dega oo gala ba alla yidhi subxaana wa tacaala fakulaa cuna annada fakulaa cuna min xayu shituma halkaad doontaanba ka cuna min xayu shituma halkaad doontaanba wax ka cuna walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi tan ashajarata ah geedkaasun ha u dhowaanina liin bay ahayd buuri bay ahayd basbaas bay ahayd adiga laguma diran waa geed un laguguma adoonsan waxay tahay ilahay ku weydiin maayo qiyaamaha oo lagu odhan maayo geedku aadam cunay bilcil buu ahaa shaqadaada maaha allah wuxu uhi fakulaa cuna min xayu shituma halkaad doontaan ka cuna walaa taqraba ha u dhawaanina haadihi tan ashajarata ah jeedaa ha u dhawaanina fatakuna falaa takuna ficilkaa hore ku cadafa ee maaragtay majsuumkaa fatakuna falaa takuna ha noqonina min aalimiina kuwa aalimiinta a ah, mid kami qaar kamid ah amaba walaa taqraba ha u dhawaanina haadihi tan ashajara oo haddaad u dhawaataan fatakuna aada noqotaan waa jawaabtii nahyiga markaa min aalimiin fawaswasa waxaa tashuushiyey lahumaa aadam iyo xaawa ashayaanu baa waswaasiyey muxuu u waswaasiyey liyubdiya si uu u tuso si uu ugu muujiyo lahumaa ayaga si uu u muujiyo maa kii si uu u tuso uuriya laga qariyey canhumaa xaggooda wixii laga qariyey oo min sawaatihimaa cawrooyinkooda ah xumaystooda ah liyubdiya si uu u tuso ugu muujiyo lahumaa labadooda maa kii wuuriya laga qariyay canhumaa xaggooda oo min sawaatihimaa cawrooyinkooda ah wa qaala wuxuuna yihi ibliis maa nahaakumaa idinkamuu reebin rabbukumaa rabbigiin idinkamuu nahyin can haadihi tan xaggeeda ashajarati geeda ah ilaa wuxuu idinka reebay uun karaahiyata an takuuna inaad ahaa inaad noqotaan karaahiyeysi uu karaahiyeysanayo malakayni inaad noqotaan laba malag ow amase karaahiya ayuunbuu idinka reebay necbaysi alla u necbaysanayo an takuuna inaad ahaataan min alkhaalidiina kuwa waara qaar ka mida ah. ilahay baan idinla doonin a malaaig noqotaan buu leey ee cuna waqaasamahuma wuu u dhaartay oo muxuu ugu dhaartay inii anigu lakumaa labadiinan la min annaasixiina kuwa u naseexeeya inaan ka mid ahay walla markuu ugu maray buu dee iska ay fadallaahuma wuu daadejiyey halkii sharay sugnaayeen wuu simirirxiye moogtay fadallaahuma waa uu daadejiyey biguruur khiyaamo ayuu kusoo daadejiyey u khiyaameeyey amba fadallaa wuu dhiirigeliyey humaa labadoodii biguruur khiyaamadiisa ayuu ku dhiirigeliyey oo macaashidii u qurxiyey falamaa markay daaqaa dhadhamiyeen ashajara geedii markay dhadhamiyeen badat waxaa u muuqatay lahumaa aadam iyo xaawa saw-aatuhumaa cawradoodii baa u muuqatay wadafiqaa waxay gudagaleen yaksifaan inay ku dhadhajinayaan calayhimaa korkooda min waraqi aljanna jannada caleemaheedii wax ka mid ah ayay isku dhadhajinayeen wadafiqaa waxay gudagaleen yaksifaani inay ku nabnabayaan ama ay ku dhajinayaan calayhimaa korkooda waxay gudagaleen yaksifaani inay ku dhadhajinayaan calayhimaa korkooda min waraqi ljanna jannada caleemaheedii wax ka mid ah wanaadaa waxa u yeedhay humaa labadoodii u dhawaaqay rabbukumaa baa u dhawaaqay waxaanu yidhi alam anhakumaa miyaanan idinka nahyin alam anhakumaa miyaanan idinka reebin can tilkumaa tiinash ashajara geedka ah miyaanan idinka nahyin waaqul walam aqul miyaanan odhanin waaqul walam aqul miyaanan idin odhanin lakuma aanan idinku odhanin ina ashaydaana shaydaanku lakumaa labadiina wuxuu u yahay cadow cadow buu idin yahay mubin cad qaala waxay idhahdeen rabbanaa rabbigayow dalamnaa waanu dulminay anfusanaa baanu dulminay ee wain lam takfir lanaa haddaanad noo dembi dhaafin watarxamnaa haddii aanad noo naxariisan lanakunana waxaanu noqon aanu noqon min alkhasiriina kuwii khasaaroobay qaala tacaala rabbi wuxu ui ihbiduu daga jamac baa la israaciya daadaga ihbiduu daadaga bacdukum libacdin barhkiinba barhka kale xaaluu u yahay cadow jumlada xaale bacdukum libacd barhkiinba barhka kale xaaluu yahay cadow cadow u yahay daadaga walakum waxaanad leedihiin fi lardi arlada waxa ay ku leedihiin mustaqar meel lagu nagaado muddo aad ku noolaataan mustaqar meel lagu sugnaado wa mataac manfico ayaad ku leedihiin waxaad ku intifaacdaan wa mataac waxaad ku intifaacdaan baad ku leedihiin ilaa xiin waqti qaala tacaala rabbi wuxuu ihi fiihaa arlada dhexdeeda ayaa taxyawn aada ku noolaan doontaan wa fiihaa iyada dhexdeeda ayaa tamuutuuna aada ku dhiman doontaan wa minhaa iyada xaggeeda ayaa tukrajuuna laydinka soo saari doona xidiga iyo dayax lagu noolaanayaa toona ma jiro halkanubaa lagu dhiman doona laga soo bixi doonaawe lafahagaa soo quban haddaad fogaato xataa yaa bani aadama aadam ubadkiisow ilma aadamow qad anzalnaa waxaanu dejinay calaykum korkiina waxaanu ku soo dejinay macna aanu idiin abuuray libaasaa dhar baanu idiin abuuray baa rabbi subxaana roob baa intuu keenay baa dharka de wixii laga sameeyey ay ka soo baxeen dharkaasoo yuwaarii qarinaya sawaatikum cawradiina qarinaya baanu idiin soo dejinay walibaasu taqwa iyo walibaasa taqwaaba waa la akriya libaasa haddaad akrido siinka kor dhawdo libaasan taa hore yuwaari qarinaya sawaatikum baanu idiin soo dejinay iyo wariisha xoolo xoolaanu idiin soo dejinay oo haddii la yidhaahdo tarayasha rajulu tarayasha arajulu tarayasha maal buu samaystay weeye balal buu la baxay xoolo u oolaystay amba wariisha maryo lagu xaragooda ayaanu idiin soo dejinay laysku qurxiyo oo qaarna de waawaajib cawradii bay qarinayaan qaarna de waxyaabaha laysku qurxinayo wey iyo wariisha qaar laysku qurxiyo maryo laysku qurxiyo amba xoolo walibaasu taqwa alla cabsiga hugiisa taqwada ay dalika libaasu taqwaha ayaa khayr khayr badan haddaba libaasu taqwuhu muxuu yahay culimada qaar waxay yidhaahdaa waa iimaanka qaar waxay ku fasireen waa xishoodka qaar waxay ku fasireen waa mu'miniintu waxay xidhan doonaan intaba waa la yidhahdaa walcilmu cinda allah dalika kaa aanu soo dejinnay min aayaat illah ilahay aayaadkiisa ay kamid kawniga ah ee la arkayo lacalahum yadakaruun si ay u waansamaan baananu ugu soo dejinnay yaa banii aadama reer ilmo aadamow laa yaftinanakum yaanu idin imtiaa yaanu idin fitnayn ashaydaanu shaydaanku yaanu idin fitnaynin fitnatan fitnayn itn fitnayntaasoo kamaa akhraja abawaykum ay ka ikhraajihi isaga soo saaridiisii lamida abawaykum labadiina waalid uu ka soo saaray min aljanna amba kamaa akhraja siduu uga soo saaray oo kale yaanu idin fitnayn abawaykum labadiinii waalid min aljannan jannada uga soo saaray yanzicu xaal uu ka siibayana uu ka soo saaray yansicu xaal uu ka siibayana uu ka soo saaray canhumaa labada xaggooda uu ka siibaayo libaasahumaa dharkooda cid waloo dadka farta dhariska dhiginta amba khafiifinta iyo cawra muujinto waa imaam bay leeyihiina waa inaad ogaato imaamkooday ku dayanayaanna waa ibliiskaasi bulogow bal muxuu ka helayay qaawinta aadam iyo xaawa halkaasunbuu ka ambaaray maogti markaa isqaawinta iyo isbandhigido waa shuqulalibliis qabso ilbaxnimo maaha yansicu bale ayay ilahay baasaa kule xaaluu ka siibaya canhumaa libaasahumaa hugooda liyuriya si uu tuso humaa ayaga sawaatihimaa cawradooda si uu tuso inahu shaydaankani yaraakum wuu idin arkayaa huwa isaga iyo wa qabiiluhu kooxdiisuba junuudiisuba min xayu laa tarawnahu meelaydaan ka arkayn bay idinka arkayaan markaa kan meel aan idinka arkaynin buu idinka arkaya min xayu laa tarawnahu meelaydaan ka arkayn buu idinka arkaya oo inagu maba arki karayno haddaanu tashakul iyo wax la imanin ma og tahay ama xaalaad tani anfihi mayso mararka qaarkood dadka qaarkood inay arkaan haddaba kan waxaad ka magan gashaa ka isagana aanu arkaynin ee ka arkaya meel ashayaaiina waxaanu ka dhignay awliyaaa xigto ayaanu uga dhignay liladiina kuwa laa yuuminuuna alla aan rumaynayn waidaa facaluu markay sameeyaan baa rabbi leeyahay subxaana wa tacaala kuwa mushrikiintii faaxisha xumaan markay sameeyaan qaaluu waxay yidhaahdaan wajadnaa waxaanu soo gaadhnay calayhaa ma arkaysaay faaxishadan iyo xumaantan waidaa facaluu markay sameeyaan faaxisha qaaluu waxay yidhahdaan wajadnaa waxaanu soo gaadhnay amba waxaanu kala kulannay calayhaa xumaantan korkeeda aabaa'anaa aabbayaashayo wallahu allana amaranaa wuuna faray bihaa xumaantan ayuuna faray bay yidhaahdaa iftiraagaa baray qul waxaad tidhaahdaa nebi ina allaha alla laa yaamuru ma faro bilfaxshaa xumaanta ilaahay samaynteeda ma amro ataquuluuna ma waxaad ku abuuranaysaan cala allahi alla korkiisa maa laa taclamuun waxaydaan ogeyn oo aydaan garanayn qul waxaad tidhaahdaa nebi amara wuxuu faray rabbii rabbigaygu bilqisti cadaalad baa ilaahay faraa dadka waaqiimuu ooga oo toosiya wujuuhakum wejiyadiina lilah cinda kuli masjid ay cinda kuli sujuudin sujuud walba agteeda ilaahay daraaddii u sujuuda amba cinda kuli masjid meel kasta oo lagu sujuudo ilaahay dartii wejiyadiina u toosiya weeye mukhlisiina xaalatiin kuwa baraxtiraya lahu alla addiina aaaca ay alcibaada kamaa bada'akum siduu rabi idiin abuuray idinkoon horaba wax u ahayn ayaa tacuudood ayaad u soo noqon doontaano idinkoon tirin buu rabbi idin abuuray haddaba hadhowna waa soo noqon doontaan wey amba kamaa bada'akum siduu rabbi idiin bilaabay oo ahayd cilmigiisii saabiqa ah rabbi idin ogaa ogaatiina xun iyo kufrihii doona iyo ka iimaanka leh ayaa tacuudoon ayaad la soo noqon doontaano dadku iyagoo mumin iyo kaafir ah unbay soo bixi doonaan fariiqan hadaa ay hadaa rabbi waa hanuuniyey fariiqa qayb dadka kamida ayuu hanuuniyey wa fariiqa wa adalla wuu lumiyey fariiqa qayb kalena alla waa lumiyey amba wa xaqa maaragtay fariiqa wa adalla uqadar fariiqa qayb kalena alla waa lumiyey xaqa waxaa ku waajibay calayhim kuwani amba ku sugnaaday adalaala baadinimo inay muteenba alla ogaaday inahum ayagu ittakhaduu waxay ka dhigteen ashayaadiina awliyaaa bay ka dhigteen min duuni illah wayaxsabuun waxaanay u malaynayaan iyagoo shayaadiinta awliye ka dhigtay anahum ayagu muhtaduuna kuwaan hunsan inay yihiin yaa bani aadama ilma aadamow khuduu qaata ziinatakum quruxdiina macnaa waxaad isku qurxinaysaan cinda kuli masjid masaajid kasta agtiisa hugiina qaata oo waxay samayn jireen baa ilaahay diidan yahay subxaanahu watacaala mushrikiinta oo kale haddaynu eegno reer maka oo kale raggu iyagoo qaawan oo iska salaqsanaya ayay maalintii beydka ilaahay dawaafi jireen ay wareegi jireen haweenkooduna iyagoo qaawan ayay habeenkii dawaafi jireen ma og tahay iyagoo ujeeda maryahan ay ku dambaabeen inay iska dhigaan alyawma yabduu bacduhu aw kulluhu wamaa badaa minhu falaa uxiluhu waatii lahayd maaragta maanta amba barhkiibaa muuqanaya wuu wada muuqan doonaa wixii muuqday anigu ma xalaalayn falaa uxilu saas oo kale khuduu qaata ziinatakum dharkiina weeye iyo kabihiina cinda kuli masjid masaajid walba agtiisa maryihiina iyo isqurxintiisa iyo udgoonkiina qaata weeye wa kuluu cuna washrabuu caba walaa tusrifuu hana xadgudbina inahu alla laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudba rabi ma jecle eh qul waxaad tidhahdaa nebi o man kuma ayaa xarama xaaraantimeeyey ziinat allah ilaahay quruxdiisa uu rabbi u soo dejiyey alatii siinada akhraja uu usoo saaray licibaadi qul man kuma xarama xarimay ziinat allah alle qurxintiisa allatii siinada akhraja uu soo saaray licibaadihi addoommadiisa kuma ayaa xaaraam ka dhigay wadayibaat waxyaabihii wanaagsanaa ee la cunayey kuma ayaa xarimay oo min arisqi ah qul waxaad tidhaahdaa nebiyow hiya waxaan wanaagsanee xalaashaa iyo dayibaadkaba liladiina kuwiibaa iskale aamanuu alla rumeeyey iyo kuwa mushrikiinta ahiba fi lxayaati bay ku leeyihiin nolosha addunya adduunye liidata ayay ku leeyihiin khaalisa xaal ay tahay tii u gaara kuwa muuminiinta ahna yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ay gaar u tahay laakiin adduunyada marka la joogo de waa la wada leeyahay kadalika sidaanu aayaadkaanu caddaynay baa nufasilu u caddayn doonaa alaayaat aayaadka aan ugu caddayn doonaa liqawmin doon yaclamuun macnaha iyagu wax garanaya oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa fahmaya qul waxaad idhaahdaa nebiyow inamaa xarama wuxuu xarimay rabbiga rabbigaygu wuxuu xarimay alfawaaxisha waxyaabaha foolxumada badan baa ilaahay xarimay maa wa buu xarimay maa buu xarimay ka bedel dahara muuqday oo minhaa faaxishadaa ka mid oo la muujiyey oo gegada banaanka loola soo baxay iyo wamaa badana wax kastoo qarsoon oo hoos loo qarsado walisma dembiga ayaa ilaahay xarimay ka dambaajintuna waa lamid dadka laga dambaajiyo wاlbagya gardarada ayaa ilaahay xarimay subxaanahu watacaala bigayri اlxaq xaq daro si aan loo maaragtay loo gardaroodo waan tushriku xarama wuxuu xarimay an tushrikuu inaad ugu sharig yeeshaan bilahi alleh maa wax inaad ugu sharig yeeshaan lam yunazil aanu alla uma soo dejinin bihi ka biishraatihi ugu sharig yeelidiisa suldaana xujaba daliil cad baanu usoo dejin wa an taqulu waxarama wuxuu xarimay an taquluu inaad tidhaahdaan calى allahi alla korkiisa maa laa taclamuun waxaydaan garanayn ilaahay inaad u nisbaysaan ood rabbi ka sheegtaan oo ilahay baa wax dhala iyo wix la mida ma og tahay umma ummad waliba waxay leedahay ajal muddo ayay leedahay ajasheeda ayay leedahay walikuli umma ummad walba waxaa usugnaatay ajal xilli bay leedahay ay ku dhimanayso faidaa jaaa markuu yimaado ajaluhum muddadoodu markay timaado laa yastakhiruuna dib uga dhici maayaan saaca xilli yar saacadda xilli yar baa loo jeedaaye luxdankaaga daqiiqo iska hayso walaa yastaqdimuun kamana hordhacayaan waktigaa ay leedahay yaa bani aadama ilma aadamow imaa yaatiyanakum intii shardiyada ahayd iyo maadaa siladaa isku jira imaa yaatiyanakum hadday idin yimaadaan rusul rasuulla hadday idin yimaadaan waa markii jannada laga soo dhaadhiciyey rasuulladaasoo minkum idinka idinka mid ah rasuuladaasoo yaqusuuna ku akriya calaykum korkiina aayaatii aayaadkayga ku akriya faman ittaqa ka ilaahay ka baqa subxaanahu watacaala rasulsaa raaca wa aslaxa hagaajiya camalkiisa falaa khawf cabsiyo calayhim korkooda may ahanin walaa hum mana aha yaxzanuun kuwa murugoon doona oo waxay ka yimaadeen u tiraanyon doona waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa beeniyey wastakbaruu ka santaagay amba ka kibray canhaa aayadda aayaadka aayaddaasi ula'ika kuwaasina asxaabu naar naarta asxaabteeda weeye hum ayagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwi kuwaari wey faman adlamu yaa ka dulmi badan miman qof yaa ka dulmi badan iftaraa ku abuurtay cala allahi alla korkiisa ku abuurtay kadiba been oo ilaahay waxaan diintiisa ahayn diinku sheegay amba ilaahay waxaanu cuntaminba u nisbeeyey aw amase kadaba beeniyey biaayaatih alle aayaadkiisa beeniyey ulaaika kuwa ilaahay ku been abuurta aayaadkiisana beeniya yanaalu waxa gaari doona hum ayaga nasiibuhum baa gaari doona wuxuu alle uqadaray baa gaari doona min alkitaabi xagga kitaabkana ugu naiiba min alkitaabi xagga kitaabkana uga nasiiba ay ma kutiba calayhim macnaa wixii loo qoray wey wixii loo qoray bay heli doonaan ma og tahay hadday hadday tahay oo lagu abaalmarin doono hadday shar tahay waxoodaasoo dhan bay heli doonaan ma og tahay nasiibuhum baa gaari doona min alkitaab xagga qoraalka ama kitaabka ugu nasiiba culimada qaarkood waxay ku fasireen khayr iyo sharba waa sida ibna jariir adabari ayuu ku maaragtay wa loo ballan qaaday wy xataa idaa jaat ibtidaayadii weeyaane xataa idaa jaat markay u timaado hum kuwan maaragtay alla ku kufriya ee gaaloobay rusuluna waa malaaikatu lmawtki rusuluna rasuuladayadu markay u yimaadaan waa malaa'igtii nafta ka qaadaysaye yatawafawna xaal ay oofsanayaan rususha ka xaale yatawafawna xaal ay oofsanayaan rasuulladaasi hum ayaga ay dilayaan qaaluu waxay odhan doonaan rasuuladu waa malaaigtii mawtka waa malakulmawt iyo kuwii caawinayay ayna maye ayna maye maa wixii me maa kuwii maye kuntum aad ahaydeen tadcuuna kuwii caabuda min duuni illah alla sokodi waxaad caabudi jirteen maye qaaluu waxay yidhaahdeen ay odhan doonaan dalluu way qarsoomeen cana annaga way naga libdeen bay odhan doonaan haabuu cana way naga lumeen washahiduu waxay ku qiri doonaan amba ay ku qireen calaa anfusihim waxay ku qireen anahum ayagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriin qaala tacaala rabbi wuxuu yihi markaa markii la oofsaday udkhuluu gala fii umam ummada dhex gala baa alla yidhi subxaanahu watacaala ummada ka mid noqda idinla mida oo sifaadkiina loo akhlaaqdiina lahaa ummadahaas oo qad khala tegay min qablikum idinka hortiin ummadahaas oo min aljin jinka kamida iyo walinsi fi naari gala udkhuluuda ku tacaluji fi naari gala naarta gala weeye kulamaa mar alla marka kulamaa mar alla marka dakhalat ay gasho umma ummadii markay gasho yahuud oo kale maala macluuma lacanat way nacdashaa ukhtaha walaasheed tii xagga diinta kula walaalo ahayd diintii munxarifka ahayd ee leexsanayd ukhtaha walaasheed bay nacdashaa xataa ida daaraku markay isku haleelaan xataa ida daaraku markay isku haleelaan ay isku gaadhaan fiihaa naarta dhexdeeda markay isku gaadhaan jamiica xaalay yihiin qaalat waxay odhan ukhraahum toodii ugu dambaysay ee la lumiyey ilaa midba mid hore ku dayataye waata dambaa lunsaan la lumiyaye qaalat waxay odhan ukhraahum toodii ugu dambaysay liulaahum tooda hore daraaddeed iyadaa la hadli mayso ay liajli ulaahum tooda hore daraaddeed waxay u odhan doontaa liulaahum ay liajli ulaahum tooda hore darteed waxay u odhan rabbanaa rabbigayow rabbi bay la hadlayaane haaulaa'i kuwaasi waa kuwii lumiyey adaluuna wayna lumiyeen faaati si him ayaga cadaaba si cadaabkaasoo dicfaa labanlaabiyo ah labanlaabiyo ah si min annaari naarta xaggeeda ka si qaala rabbi wuxuu ihi likullin qolo waliba waxay leedahay dacfun labanlaabyo ayay leedahay walaakin laa taclamuun ha ma ogsoonidin idinkoo warmaysa kaasuu mid weliba leeyahay baa rabbi yihi subxaana wa tacaala wa qaalat markaa waxay tidhi ulaahum toodii hore waa tii wax duufsataye liukhraahum toodii dambe waxay ku odhan waxay ku tidhi famaa kaana ma ahaanin lakum idinka idiin ma ahaanin calaynaa korkayaga min fadl wax dheeraadood leedihiin ma jirto wax dheeraa baanu idinka wadanaa ma jirto famaa kaana ma ahaanin lakum idinka calaynaa korka iyaga min fadli wax shiyaada ah waanu wada gaalownay wey faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bima kuntum taksibuun ay bikasbikum camalka aad la timaadeen sababtiisa ku dhadhamiya nacaska duuflaalka iska raacooga aakhirana xataa waa lagaga raganimo badan yahay naartii bay ku jiraan waanu idin raacnay un bay leeyihin ilaahay baa kuwana lumiye waa doqoniimo kuwii hadda imika horug bay yidhaahdeen cuna naarta oo taasi waay wax liibtay bay ahaayeen ma og tahay in aladiina kuwa qofku markuu liito diintiisa uu garan waayo sidaasuu iskaga lumaya adhowna waa heecaasun in aladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka yaga kuwa beeniyey wastakbaruu ka shantaagay canhaa aayaadkan laa tufataxu looma furfuri doono camalkoodaba maarin lahum ayaga abwaabu samaa samada albaabadeeda looma furfuri doono bimacnaa arwaaxdooduna ma geli doonto waa laiska soo celin doonaa ilaa way uraysaaye camalkoodana ilaahay rafcin maayo camal saalixa ma aha ina aladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina beeniyey wastakbaruu ka shantaagay canhaa laa tufataxu looma furfuri doono lahum ayaga abwaabu sama samada albaabadeed walaa yadkhuluuna mana geli doonaan aljannata jannadana ma geli doonaan xataa yalija ilaa uu ka galo aljamalu awrku fii sami alkhiyaadi irbada daloolkeeda alkhiyaad waa irbada samiguna waa daloolka ma awr baa irba daloolkeed gelaya laa maa culiqa mustaxiilu fahuwa mustaxiil shayga waxa lagu xidhay shay mustaxiila markaa <laughs> maaragtay ah, laa yadkhuluuna ma geli doono xataa yalija ilaa uu ka galo aljamalu awrku fii sami lkhiyaad irbada daloolkeeda ilaa uu ka galo ma geli doono ma og tahay sidaas kale weeye ah, culimada qaarkoodana kaas ma gelaya ba ilaahay subxaanahu watacaala ma gelayaan lahum waxay leeyihiin wakadalika sida kuwan aan ugu abaalmarinay ciqaabka sidaasa ayaan edsi aan u abaalmarin doonaa almujrimiin kuwa mujrimiinta saasaan u abaalmarin doonaa lahum waxay leeyihiin min jahanam jahaname xaggeeda waxay ku leeyihiin mihaad gogol waa gogol naareed waa tahakum baa ku jira w gogol mihaad bay ku leeyihiin fureesho wa min fawqihim xaggooda sarena waxaa ah hawash bustayaal oo bustayar naareed waa karbaashiyo eriyo hawash ayay ku leeyahay jabqaash fustayaad bay ku leeyahay naareen wakadalika sidaasaanu nidhi ku abaalmarin doonaa alaalimiin kuwa dhaalimiinta almushrikiin waladiina kuwa aamanuu alla rumeeya wacamiluu falaa asaalixaat camalada wan wanaagsan kuwa sameeyana laa nukallifu muctarida wey laa nukallifu kuma kalifno nafsa nafna kumaba kalifno ilaa wuscahaa awooddeeda mooyaane he ulaaika jumladaa khabarka rid ulaaika kuwaasi asxaabu jannada asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha jannada dhexda khaaliduuna kuwii ku waari wey wanazacnaa waanu ka saaray maa fii suduuri maa kii baanu ka saaray fii suduurihim laabahooda ku jiray ahluljannaha oo min hillin xiqdi ah nacayb ah wax kastoo xumaan aha baanu ka saaray ba ilahay leeyi ilaa hadday quluubtu ku bugto ma fayoobin haddii intani ku buuxdo ma ogtahay waad musiibaysan tahay waad bugtaa ma ogtahay markaasaa nadiif baa laga dhigay wanazacnaa waxaanu ka siibnay maa wixii baanu ka saaray fii suduurihim laabahooda ku jiray oo min hillin xiqdi ah xumaan ah tajrii xaalay qulqulaysaanu ka saaray min taxtihim hoostooda alanhaar togog qolana waxay goglanaayeen iyo waxay huwanaayeen waad arkaysa wa qaaluu waxay yidhaahdeen waxay odhan doonaan wey alxamdu mahad lilah ilaahay baa ammaan iska leh aladii allah hadaana nagu hanuuniya lihaada kan camalkaanu ku gallaalihii nagu hanuuniyey wamaa kunnaa maanaan ahaaneen linahtadiya kuwii ku hanuuna lawlaa an hadaana allahu haddii aanu allana hanuunin wamaa kunnaa maanaan ahaaneen linahtadiya kuwii ku hanuuna lawlaa haddaanay ahaanin an hadaana allahu alla inuuna hanuuniye laqad jaaat waxay la timi rusulu rabbina rabbiga iyo rasuuladiisa waxay la yimaadeen bilxaq ayay la yimaadeen dinta xaq bay ahayd wanuudu markaasaa loo dhawaaqay iyagii baa loo yeedhay maxaa la yidhi antilcom mufasara la yidhaha antan ey teelcom tiinaasi aljanna janna weeye urihumuhaa xaal laydin dhexal jannadaasi bimaa kii laydinku dhexal kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwii sameeya ay bicamalikum asaalix bisababi acmaalikum ay naalatkum araxma ayaa idin gaadhay wey allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala wanaadaa waxa dhawaaqay asxaabu aljanna jannada asxaabteedii baa dhawaaqay yay u yeedheen asxaaba annaar naarta asxaabteedii bay u yeedheen way u dhawaaqeen maxay yidhaahdeen way ku diganayeen shamaata an qad wajadnaa waanu hellay waanu la kulanay an qad wajadnaa ay qad wajadnaa waanu hellay ma kii baanu hellay wacadanaa uu qaaday rabbunaa rabbigayo uu noo ballan qaaday baanu helnay xaqaa xaal yahay mid xaqa sugan indhaha ayaanu ka haynaaye fahal wajadtum ma hesheen idinku fahal wajadtum ma hesheen maa wixii ma hesheen wacada ay wacadakum qadar markaa wacadanaade horaba shidaal qaadanaya wacadakum rabbi idin ballan qaaday wacadakum uu idin ballan qaaday rabbukum rabbigiin xaqa xaaliya kii ma hayshaa qaaluu nacam sh wax kale may odhan haa bish qaaluu nacam haa bay yidhahdeen meeshaa la iska daawanaya intaasi markii la isweydaarsaday faadana waxa dhawaaqay muadin mid dhawaaqa hadda kii aadaankeenan maaha baynahum dhexdooda ayuu ka dhawaaqay oo muxuu yidhi allacnat ey lacnat ilaahay nacdashiisu waa raxmadda ilaahay oo laga fogaadaa cala alaalimiin dhaalimiinta korkooda ha ahaato alhaalimuun qofku saddex jeer buu dulmi la yimaadaa mar ilaaha abuuray buu dulmiyaa marna naftiisuu dulmiya marna makhluuqa kale khalqiga ilaahay kale awalaayu dulmiya intuu saddexduuba xaaraam wey ilaahay baa xarimay subxaanahu wa tacala ya cibaadii inii xaramtu الظulma calى nafsii wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu ha isdulmiyina dulmiga ugu daran beelow soco soco markaad ciin daaqdaa lagu yaabaa baa layidhi dulmiga ugu daran waxaad khatarta ku jirtaa markaad ilaahay dulmido dabadeeta aad ka toobad keeni weydaa dulmiga aad ku dhimato luqmaan alxakiim waad garanaysaa yaa bunaya laa tushrik biاllah ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn cibaadada waa xaq ilaahay leeyahay cid kale lalihi ma jirto markaa xaqa ilaahay leeya markaad cid kale ula kacdo aalin baa tahay markaad rabbi kayrkii barido qiyaas fuqara iyo wax lamida ah. markaad rabbi kayrkii wax u markaad rabbi kayrkii tala shaarato markaad rabbi kayrkii ka baqato markaad rabbi kayrkii u noqoto markaad rabbi kayrkii xukun ka qaadato marka wamaa ilaa dalik baaba iyo guldaro ayaad mudanaysa allaanat llahi cala aalimiin aladiina aalimiintaaso waa afcaashooda mid kamida ah. yasuduuna ka hor joogsado dadka can sabiili llah ilaahay diintiisa ka hor joogsada wayabuna lana doona ha ilaahay diintiisa ciwaja qalooc maanta miyaan wax kale laga dhigaynin miyaan laga dhigaynin dadka haystaa dadka adduunyada ugu xun inay yihiin wayasudun aladiina kuwaasoo yasuduuna ka jeedaya can sabiililah wayabuna lana doona baa ilahay leeya barag ha ilaahay diintiisa ciwaja wax qaloocsan oo dhunsan waxaan maanta la aqbali karin soomaya addunyada kama noqon wahum ayaguna bilaakhirati kafiruun oo wahum ayagu kafiruun kuwii ku kufriyey ah biaakhira aakhira kuwii ku kufriyeyba ah wa baynahumaa labada qolo dhexdooda waxaa ah xijaab derbibaa ah derbigani waa kee faduriba baynahum bisuurin lahu baab waa bayr baa kala dhex yaala bayrkaa maxaad umalaynaysaa xagga ahlujannaa usoo jeedaana oo kii suuratulxadid ilaahay ku caddeeyey raxmad weeye xagga kasii jeedaana waa naar weeye halkaasu aggaa naar buu ka butaacaya xaggana qawi buu ka butaacaya walilahi alkamaalu walwuxda haddii guri erkondishon ku jiro aad shag taagto gudaha markaad soo gasho maxaad ugu soo gelaysa qabow halka kale wuxuu ka tuuray o adiga arkay naar baa ku maraysa dabadiisa ta ilaahay sameeyena maxaad u malaynaysaa marka dayrkaasaa udhaxeeya xijaab teed baa udhaxeeya baa ilahay leeya subxaana wa tacaala wa cala alacraafi taagga korkiisana alacraaf waa taag waa taag dheer wa cala alacraaf taagga korkiisana waxaa ku sugan waa khabar muqadamahe eh, rijaal rag baa ku sugan taba maxaa yihi raggaasoo yacrifuuna garanaya kullan labada qolaba ahluljanna iyo ahlunaarkaba kullan mid la arko labada qolaba ku garanaya bisimaahum calaamadahuda ila jid iyo insiba way kala yeesheen balaaye iyo baas dadka waxay ku kala garanayaan astaanta bidhaan baa u muuqata marka way kala garanayaan ahlunaarka iyo ahlujannaha way kala garanayaan maxay ku kala garanayaan taswadu wujuhun wa tabyadu wujuh wajiyada qaarkoodna way iftiimayaan way nuurayaan qaarkoodna calayhaa habara tarhaquhaa qatara maaragtay astaamahaasun bay ku kala garanayaan wejigaa wax ka saaran yihin ilahay nagama saar allah wuxuu le yacrifuuna waxay ku garanayaan raggaasi kula qola walba sidaasoo dhan kula waaidin min minhum kulan ay kila daa'ifatay labada qolaba bisimaahum calaamadahooday ku garanayaan wanaadow way dhawaaqeen marka asxaabu lacraafki asxaaba aljanna jannada asxaabteediiba u yeadheen maxay yidhaahdeen an salaam salaami ay salaamun salaami calaykum korkiina ahaato lam yadkhuluu xaal aanay gelin bay ku dhawaaqeen kuwa asxaabulacraafkii haa jannada amba lam yadkhuluu xaal aanay gelin bay ku dhawa maaragtay ahlujannuhu haa jannadii aanay gelin lakin asxaabulacraafka walxaal hum ayagu kuwan asxaabulacraafka ahi yadmacuuna ay dam yadmacuuna ay damcayaan in ay galaan